bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wsaxbihi wsalam qaala almualifu raximah llah alxadiidu araabic wahamaanuun can <clears throat> abi muusa alashcari radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala ali wslam qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalaa alihi wasalam almar-u maca man axabba qofku qofkii uu jecel yahay ayuu maciisa ahaana maalinta qiyaame almaru qofku maca man qof ayuu maciisa yahay axabba uu jecel yahay muttafaqun calayh hada alxadiidu xadiiskan fiihi waxaa dhexdiisa alxahu in la booriyo calaa quwati maxabati rusul jacaylka rususha awooddiisa watibaacihim iyo in la raaco bixasabi maraatibihim darajooyinkoodu hadba sidaa ay kala tahay wataxdiir iyo in la ysaga digo min maxabati diddihim rususha kuwa kasoo horjeeda jacaylkooda in la jeclaado fa ina almaxabata maxaa yeelay jacaylku daliilun wuxuu tusina calaa quwati itisaali lmuxibi biman yuxibuhu qofka axadka uu jecel yahay xiriirka ka dhaxeeya awooddiisa waxaa tusiya kalgacalka wa munaasabatihi liakhlaaqihi dhaqamadiisa inuu munaasib u yahay maxabadaana tusinee waqtidaa'ihi bihi iyo kudayashadiisa fa hiya maxabadii daliilun waxay tusinay calaa wujuudi daalika arrinkaas inuu jiro wa hiya aydan sidoo kale baacihatun calaa daalika arrinkaas qofka way ku kicisaa way ku dhalidaa oo way u keentaa maxabadu waxna way tusine waxna qofka way ku xambaareen labadaba marka waa jirtaa uu yihi wa aydan sidoo kale man axaba allaha tacaala qofkii allaha jeclaada fa ina nafsa maxabatihi jacaylkaas nafsad ahaantiisa min acdami maa yuqaribuhu ila allah waxaa ilaahay u dhoweeya kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay fa ina allaha tacaala shakuur maxaa yeele allah waa kii mahadin badan yucti lmutaqariba acdama biadcaafin mudaacafa mima badal qofkii ilaahay usoo dhowaada wuxuu siiyaa wixii uu bixiyey wax ka weyn intaasoo labanlaab intii aada bixiday ka badan buu ilaahay ku siinaa abaal ahaan kuu siinaa biadcaafin mudaacafa wa min shukrihi tacaala ilaahay shukrintiisa addoonka usoo dhawaada uu shukriya waxaa ka mid an yulxiqahu inuu ka dabageeyo biman axaba qofkuu jecelyahay wain qasara camaluhu camalkiisu haba liito qofka uu jecel yahay camalaan yuusanba u gaarin laakiin maalinta qiyaama waa loo geynaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waman yutic illaaha warasuul allah iyo rasuulkiisa qofkii ateeca u dhiga nuqlaata fa ulaa'ika kuwaas allah iyo rasuulkiisa ateecay maca aladiina kuwii ayay la jiri doonaan ancama allaahu calayhim ilaahay u nicmay kuwaas baa loo gey doonaa darajo ahaan ma gaaraan laakiin waa laga daba doonaa kuwa ilaahay u nicmeeyey waa kuwee min annabiyiina nabiyiintii ambiyada ilaahay wasidiiqiin iyo kuwii sidiiqiinta ahaa oo aqwaashooda acmaashooda uga run sheegay iyo washuhadaai shuhadadii iyo wasaalixiina kuwii suubanaa waxasuna ulaa kuwaas way fiican yihiin rafiiqan saaxiibtinimo saaxiibtinimo fiicana kuwaas qofkii la saaxiiba saaxiibo fiican waystaa ولهذا قال anas anas wuxuu yidhi wamaa farixnaa bishayin wax kuma anaan farxin faraxnaa sida aan ugu faraxnay biqowlihi sala allahu alayh waala wasalam almaru maca man axaba saan ugu faraxnay waxaan ugu faraxnay ma jirto qaala anas wuxuu yihi fa ana uxibu rasuula allah aniga rasuulka ilaahi waa jeclahay wa abaa bakrin waa jeclahay wa cumar waa jeclahay fa arjuu waxaan rajaynaa an akuuna macahum inaan macooda ahdo maalinta qiyaamo camalkoodaba gaarin laakiin waa rajaynaahu yidhaahday inaan jannada isku meel aan wada galno wa qaala tacaala lahu wuxuu yihi jannaatu cadni yadkhuluunaha jannooyin lagu nagaado beero lagu nagaado ee yadkhuluunaha ay geli doonaan waman salaxa min aabaa'ihim iyo ciddii wanaagsanaatay oo aabbayaashoodahna way la geli doonaan wa aswaajihim xaasaskooda wa duriyaatihim carruurtooda waa lala geli doonaa waladiina aamanuu kuwa mu'miniinta wattabacathum duriyatum carruurtooda ku raacday biiimaanin iimaanka alxaqnaa bihim duriyatahum caruurtooda waa ka dabageyi doonaa maalinta qiyaame aabbayaashii ayaa darajo sarreeya caruurtii dad mu'miniina waa yihiin laakiin darajadooda way hooseydaa darajadoodii ayaa kor loo soo qaada aabbayaashooda ayaa loo geynaa fadlan min allaahi wa nicma wamaa alatnaahum ma aanaan ka nuqsaamin min camalihim camalkooda min shayin waxba haddii kuwa darajadoodu ay sarrayso hoos loo soo dhigo si kuwan loogu keeno macnaheedu waxay noqonayaan markaa camalkoodii in wax laga nuqsaamiyey darajadu in wax laga dhimay laakiin kuwan darajadoodu hooseydo haddii kor loogu qaado fadlan min allah wa nicma ee kuwaas kore loo geeyo oo meesha sare ay isugu tagaan cid wax laga nuqsaamiyey ma jirto wa haada arrinkan mushaahadun waa arrin la arki karo mujarabun oo la sharibay idaa axaba alcabdu addoonku hadduu jeclaado ahla alkhayri ra waxaad arkay mundaman ilayhim ayaga inuu u dunmay xariisan inuu ku dadaalay calaa an yakuuna midlahum ayagoo kale inuu noqdo wa idaa axaba ahla shari dadka ahlu sharta hadduu jeclaado indama ilayhim ayaga ayuu u dunmaa wa camila biacmaalihim sida ay sameeyaan oo kale ayuu samaynaa wa qaala sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam nabigu wuxuu ihi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalid qofku saaxiibkiisa diinkiisa ayuu ku dul sugan yahay falyandur axadukum qofkiina iska fiiriyo man yukhaalil qofka uu la saaxiib aho ay isdhex gelayaan wa qaala sala allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu yidhi mathalu ljaliisi saalix ka xaamili lmiski imaa an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu raa'ixatan طayiba wa mathalu ljaliisi suu'i ka naafiki lkiir ima an yuxriqa hiyaabaka wa ima an tajida minhu raa'ixatan khabiisa waan xadiiskii mardhow aan soo marnay wa ida kaana hada fi maxabati اlkhalqi fima baynahum arrinta hadda aan soo sheegnay wanaagga aan soo sheegnay haddii ay tahay jacaylka khalqiga qeyb kaloo khalqiga ka mida ay jeclaadaan oo wanaagsan fadliga intaas le eg haddii lagu helaa fa kayfa biman axaba allah qofkii ilaahay jeclaada see noqonaa wa qadama maxabatahu jacaylka ilaahayna ka hormariya iyo wa khashyatahu cabsidiisa calaa kulli shayin wax kasta fa inahu qofkaas maca allah ilaahay buu maciisa ahaan doonaa waqad xasala lahu lqurbu lkaamilu minhu waxaan u xasilaa dhowaansho buuxda oo ilaahay u dhowaado wa huwa qurbu lmuxibiin waana dadka ilaahay uu jecel yahay dhoweynta uu soo dhoweeyo iyo dhowaanshaha isagay u dhowaadaan wa kaana allaahu macahu ilaahayna maciisu ahaana fa ina allaha maca aladiina ataqow aladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu macooda yahay kuwa asaga ka dhowrsada ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa iyo kuwa muxsiniinta ah wa aclaa anwaaci alixsaan ixsaanka oo dhawaansho ilaahay lagu helo anwaacdiisa nooca ugu sarreeya maxabat raxiimi alkariimi araxmaan oo allaha raxmaanka ah oo raxiimka oo kariimka ah jacaylkiisa maxabatan maqruunatan bimacrifatihi jacayl garashadiisa ay la xariirto jacayl ku dhisan macrifadiisa garashadiisa fanasalu allaha ilaahay waxaan ka baryayna an yarsuqanaa inuu nagu arsaaqo xubahu jacaylkiisa wa xuba man yuxibuhu ciddii asaga jecel inaan jeclaano wa xuba alcamal inaan jeclaano camalka aladii yuqaribu ilaa xubihi oo jacaylkiisa noo dhoweeya inahu jawaadun kariim wabilahi towfiiq alxadiiu alkhamis whamaanuun alxadiid alkhaamis wthamaanuun can cabdillaahi bni cumar radi allaahu canhum ana rasuula allahi sala allahu alayh waala ali wasalam rasuulka ilaahi kaana wuxuu ahaa ida stawaa calaa baciirihi neefka geela ah oo uu rabo inuu ku safro hadduu ka sara maro khaarijan ilaa safar isagoo safar u baxa ah markuu korkiisa tago isagoo rabo inuu safro kabara halaatan saddex mar ayuu takbiirsan jiray allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar uma qaala kadib wuxuu dhihi jiray subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun waa adkaarta laga rabo qofka marka uu daabad ama gaadiid fuulo inuu akhristo subxaana aladii allihii ayaa xumaan oo dhan aan ka hufaa sakara lanaa annaga noo sakhiray noo layliyey haadaa kan oo ah sheega markaas qofka uu fuulaha gaadiidka ah wamaa kunnaa ma anaan ahaaneen muqriniina lahu asaga kuwa awooda inaan taskhiirsanno anaga awood umalihin ilaahiyaa noo sakhiray maahan wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeen xaggiisa ayaan lamunqalibuun u laaban doonaa qofku safarkaas uu gelaa marka gaadiidkaas uu raacaa waa inuu xusuusnaado inuu safar ka dambeeyo uu aakhiro ku aadi doono wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun rabbigeena xaggiisa ayaan u laaban doonaa waxaa dhici karta gaadiidkaas uu fuulay inuu safarkaas adduunya safarkiisa aakhir uu kusii xiriirsan yahaa dhici karta oo dib dambe adduunyadu isugu soo laaban waa xusuusin marka waxaa la mid ah qofku marka uu seexanaa waa geeri geeridaasna waxaa la rabaa inuu ku xusuusto midii weyneed saas daraaddeed adkaarta waxaa ku jirta xusuusin qofku uu isxusuusinaa geeridii weyneed markuu soo kacana inuu soo xusuusto soo kicitaan kan ka weyn inuu jiro maalinta qiyaama oo barsakhiisa laga soo kicin doono saas daraadeed kaarta waxaa ku soo aruurtay inuu qofka mustayqidka uu yidhaahdo alxamdu lilah aladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur allahumma ilaahayow inii innaa nas'aluka waxaan kaa baryaynaa fii safarinaa haadaa safarkeennan dhexdiisa albira baarinimo acmaal wanaagsan inaan samayno iyo wataqwa dhowrsi wa min alcamali camalka xaggiisana waxaan kaa baryaynaa maa tardaa wixii raalli ah ka tahay inaan samayno allaahumma ilaahayow hawin calaynaa noo fududay safaranaa safarkeenna haadaakana safarkeenna ilaahu noo fududay wadwi cannaa bucdahu fogaanshihiisana ilaahu noo soo laalaab noo soo duub wadwi cannaa ilaahu noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa allaahuma ilaahay o anta adigu asaaxibu fi safar safarka dhexdiisa midka nooga warqaba ayaa tahay waalkhaliifatu fil ahli reerkana adaa nooga dambeeya axadka reerka nooga dambeeyana waa adiga anagu reerkayna waa ka soo tagnay ilahu adaan kaaga soo taganay allaahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaa min wacfaa'i safari safarka shiddadiisa wa ka'aabati ilmandar aragti murugaysan qofka markuu reerkiisa kusoo laabto oo baaba-ay waa ka'aabatu lmandar marka reerkii oo musiibaysan inaan indhaheenna ku aragno ilahu adaan kaa magan galnay wa ka'aabati lmandar iyo aragti murugaysan oo murugo ay la socoto wa suu-i lmunqalabi fi lmaali walahli walwalad iyo soo laabasho xun oo xoolihii aan kula soo laabanno reertii kula soo laabanno caruurtii kula soo laabanno wa idaa rajaca nabigu hadduu soo laabto sala allahu alayh waala wasalam oo safarkiisuu soo laabto qaala hunna erayadaas waa dhihi jiray wasaada fiihinna wuxuu ku dari jiray aayibuuna waa soo laabanaynaa taa'ibuuna waan toobad keenaynaa caabiduuna allah baan caabudaynaa xaamiduuna lirabbina rabbigeen ayaan mahadinaynaa haddaba lirabbina jaaru majruurkaas kuwaan oo dhan waa ku tanaasucayaan aayibuuna lirabbina taa'ibuuna lirabbina caabiduuna lirabbina xaamiduuna lirabbina rawahu muslim hada alxadiidu fiihi fawaa'id cadiima xadiidkan waxaa ku jirta faa-iidooyin waaweyn tatacallaqu bisafar oo safarka husayda waqad ishtamalat haadihi aladciyatu ducooyinkan waxay wataan calaa talabi masaalixi ddiin diinka masaalixdiisa baryitaankeeda allatii masaalixdaas diinkoo hiya ahamu lumuuri addoonka arrimihiisa kuwa ugu muhiimsan ah wa masaalixi dunyaa iyo danaha adduunyada qalabkeeda wa calaa xusuuli lmaxaabi qofku waxa uu jecel yahay helitaankiisa inuu ilaahay ka baryo wa dafci lmakaarihi walmataar wuxuu necab yahay oo asaga dhib ku ahna difaacitaanka laga difaaca ilaahay inuu ka baryo wa calaa shukri nicami illaahi nicmooyinka ilaahay lagu shukriyo watadakur liaalaa'ihi nicmooyinkiisa in la xasuusto iyo wa karamihi deeqsinimadiisa washtimaali safar calaa taacati illaahi wamaa yuqaribu ilayhi iyo safarka inuu wato oo uu ku dhex jiro taacada ilahay qofku marka musaafirka uu yahay inuu taacada ilaahay la yimaado safarkiisa farmacsiya waa inuusan noqon wamaa yuqaribu ilayhi wuxuu ilahay u dhoweynaa fa qowluhu sala allahu alayh waala wasalam hadalka nabigu yihi kaana ida istawaa calaa raaxilatii khaarijan ilaa safar kabara halaatan huwa iftitaaxun lisafarihi waa bilaabitaanka nabigu safarkiisa uu ku bilaabi jiray bitakbiir illaah weyneynta ilaahay la weyneynaa ayuu safarkiisa ku bilaabi jiray wahanaa'i calayhi iyo ammaantiisa kamaa kaana yakhtimuhu bidalika sida nabigu safarkiisa ugu soo gebagabay jiray takbiirta iyo hanihiisa wa qowluhu subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibun fiihi hanaau cala allah waxaa ku jirta ammaan ilaahay la ammaano bitaskhiirihi lilmarkuubaat fududaynta iyo sahlidda uu u fududeeyay dadka waxa ay gaadiid ka dhiganayaan ay fuulayaan allatii taxmilu lafqaal waxaas la raaco oo dadka culayska ka qaada alafqaal waa dadku alaabaha ay wataan ee culayska ku ah oo keligood aysan qaadi karin iyo wan nufuus dadka qaada ila albilaadi annaa'iya waddamada fogfog u qaada waalaqtaar ashaasica iyo jihooyinka fogfog u qaada alaqtaar waa jamcu qudrin waictiraafun binicmati illah waxaa kale oo ku jirta nicmada ilaahay bilmarkuubaat waxaan gaadiidka ah oo lafuula uu nagu nicmeeyey inaan qirno wa hada yadkhulu fiihi markuubaatkan waxaa soo hosgela almarkuubaatu min alibil gaadiidka la raaca oo geel ah oo ayadii hore gaadiid ahaanta loo isticmaali jiray wa min asufun albaxriya iyo doomaha iyo maraakiibta badda mara waalbariyati iyo sufunta ama doomaha bariga mara doomaha bariga mara waxaa loola jeedaa baabuurta iyo tareennada asufun albariya waa kuwaas iyo walhawaa'iya iyo kuwa hawada mara kuwa hawada mara oo loola jeedo diyaaradihii fa kulluhaa tadkhulu fii hada dhammaanteed waxaan waa soo wada hoosgelayaan ilaahay baa addoommada u sakiray asagaa baray hadduusan u sakiri lahayn oo uusan bari lahaynna waxma barteen waxna ma keensadeen walihaada qaala nuux nabiyullaahi nuux sala allahu alayh wasalam liraakibiina macahu fi safiinati qoladii doonta la fuulayda wuxuu ku yidhi irkabuu fiihaa doonta dhexdeeda fuula irkabuu fiihaa doonta dhexdeeda fuula ay fi safiina waa markii la rabay wixii caalamka joogay oo dhan in la baabi'iyo intaas doonta saaran maahane waxaana la yidhahdaa zamanu tuufaan zamankii tuufaanta caalamka oo dhan waayo waxaa jirta ilaahay bi uu ku qarqiyey oo wax ka baxsaday oo nuuxsaday aysan jirin intaas doonta saaran maahane zamanu tuufaan ilaahay marka wuxuu ku yidhi inta adiga ku raacday iyo xayawaanaadka mid kasta oo ka mid a ah lab iyo dhadid doonta kasta irkabuu fiiha majreeha doontan socoshadeeda bismi illaahi waa magaca ilaahay ayay ku soconeen wa mursaaha joogsigeeduna bismi illaahi magaca ilaahay ayuu ku ahaaday marka majreeha waa mubtada bismi illaahina waa khabar wa mursaahana waa la mid socodkeedu magaca ilaahay ayuu ku ahaaday joogsigeeduna magaca ilaahay buu ku ahaaday fa haadihi almaraakib gaadiidkan kulluhaa dhammaanteed wa asbaabuhaa iyo asbaabteeda wamaa bihi tatimu iyo waxay ku taab noqone watakmula ku dhammaystirmaya kulluhu min nicami illahi nicmooyinka ilahi buu ka mid taskiiri fududayntiisa addoonka marka iyo camalkiisa labadaba ilaahay baa abuuray soo maaha wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay adinka iyo waxaad samaynaysiin labadaba asaga abuuray ama adinka iyo camalkiina labadaba ilaahay baa abuuray labada tafsiirba marka way leedahay yajibu cala alcibaadi addoomaha waxaa waajib ku ah alictiraafu lilahi ilahay inay u ictiraafaan binicmatihi fiiha nicmada markuubaadka ugu nicmeeyey wa khusuusan waqta mubaasharatiha weliba si gaar ah markaas ay raacayaan oo ay fuulayaan wa fiihi waxaa kaloo ku jirta tadakuru lxaala in la xusuusto xaaladda allatii lowla albaari xaaladaasoo allah haddii uusan ahayn lamaa xasalat aysan xasisheen markuubaadkaas wa dullilat aana la sakhireen oo aan la fududeeyeen haddii ilahay uusan kuu fududayn lahayn kuuma taskhiirsanaadeen fii qowlihi wamaa kunnaa lahu muqriniin ay mutiiqiin ma aanan awoodnayn low rudda almru ilaa xawlinaa haddii arrinta loo daayo annaga xeeladeenna iyo quwatina awooddeenna lakunnaa adcafa shayin waxaan lahaan lahayn waxa ugu taagta daran cilman xagga aqoonta wa qudratan awoodda iyo iraadatan doonidda walaakinahu tacaala sakara alxayawaanaat xayawaanaadka isaga u fududeeyey insaanka wa callama alinsaana insaankana wuxuu baray sanca suncata almarkuubaat ama sancata almarkuubaat labadaba waxyaabaha la fuulo samayntooda waa wixii la sameeyo markuubaadku hadde waxna waa xayawaanaad waxna waa wax dadku ay sameeyaan xayawaanaadkana ilaahay baa u sakhiray kuwaana samayntooda ilaahay asagaa baray alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan kama mtana allahu fi taysiiri sinaacati duruuc alwaaqica sida ilaahay uu kalad sheegtay inuu u fududeeyey duruucda samayntooda alwaaqiya ee qofka ka ilaalida hubka duruucdan waxaa loola jeedaa qamiis bir ah oo qofku marka uu dagaalamo uu gashanaa oo seefta iyo waranka iyo waxaas oo dhan waxba aysan ka tarayn marka duruuc waa jamcu dircin waana qamiiskaas birta ah oo qof uu gashanaa si uu isaga ilaaliyo wixii hub ah oo kusoo socda allah marka muxuu yihi wacallamnaahu nabiyullaahi daa-uud waxaan barnay sancata labuusin lakum diracyada labuusad waxaa la wada diracyada samayntooda lakum adinku idiin sameeyo ayaan barnay nabiyullahi daawud baa ilaahay baray waxaa wax badan laga fahamsiiyey sancada birta lituxsinakum say idinkaga ilaalido duruucdaas min ba'sikum dagaalkiina fahal antum adinku matihin shaakiruuna kuwa ilaahay uga shukrinaa nicmadaas nicmadaas ilahay ma uga shukrinaysiin fa facala alkhalqi makhluuqa an yashkuru llaha waxaa waajibku ilaah inay u shukriyaan id callamahum sanaacat allibaas maxaa yaale wuxuu baray siday u samaysan lahayn dharka assaatir lilcawraat cawradooday ku asturtaan walibaas alriyaash iyo dhar qurux ay u qaataan oo cawradoodaysan ku asturanayn laakiin qurux ay ugu talagaleen galeen walibaas alxarbi iyo dagaal dhar loogu talagalay walibaas alxarbi iyo dharka dagaalka dhar loogu talagalay qofka markuu dagaalka gela inuu qaato wa aalaati alxarbi iyo qalabka dagaalka wa callamahum sidoo kale ilaahi wuxuu baray sancata alfulki albaxriyati doomaha ama maraakiibta badda mara samayntooda iyo walbariyati midda beriga mara iyo walhawaayati wa sancata kulli maa yaxtaajuuna ila lintifaaci bihi wax kasta oy u baahan inay ku intifaacaan samayntooda wa anzala alxadiida ilaahi wuxuu wuxuu abuuray wuxuu soo dejiyey yani wuxuu abuuray ilaahay alxadiida birta fiihi manaaficu linnaas xadiidkaas wax badan oo dadka waxtar u ah ayaa dhexdiisa ahaaday mutanawica oo kala duwan dhibna way leedahay waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wa manaaficu linnaas walaakin akharu lkhalqi fii gaflatin can shukri illah laakiin makhluuqa badankiisu shukrinta ilaahi waa moog yahay bal fii cutuwin wuxuu ku jiraa madaxtaag waistikbaarin cala allah iyo isweynaysiin ilahay la iska weynaysiinaa wa tajaburin bi nicam iyo nicmooyinkan cala alcibaad addoommada in loogu awood sheegto makhluuqa badankiisaasuu ku jiraa wa fii hada alxadiid waxaa ku jira atadakuru bisafari dunya in lagu xasuuso safarka adduunyada alxisiyi ee la taabo karo ilaa safari alaakhira safarka aakhiro almacnawiyi ee macnawiga ah liqowlihi maxaa nabiga xadiiskiisa waxaa ku jirta wa ilaa rabbina lamunqalibuun fakamaa bada-a alkhalqa sida ilaahay makhluuq u bilaabay fahuwa yuciiduhum buu celin doonaa liyajziya aladiina asaa-uu bimaa camiluu kuwa xumaanta sameeyey wixii ay sameeyeen si uu ilaahay uga abaalmariyo wayajziya aladiina axsanuu bilxusna kuwa wanaagga sameeyen ilahay janna ugu abaalmariyo wa qowluhu allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira wataqwa min alcamali maa tardaa sa'ala allah ilaahay wuxuu ka bary an yakuuna safaru safarkiisu inuu noqdo mawsuufan mid ku tilmaaman bi hada alwasfi aljaliil tilmaantaas weyn muxtawiyan mid wata calaa acmaali lbiri kullihaa acmaasha wanaagsan almutacalliqa bixaqi illaah acmaashaas wanaagsan oo xaqa ilaahay ku saabsan walmutacalliqa bixuquuqi lkhalqi makhluuqa xuquuqdooda ku saabsan wa cala taqwaa alatii hiya itiqaau sakhat illaah muxtawiyan sidoo kale mid wata inuu noqdo cala taqwaa dhowrsiga alatii hiya itiqaau sakhat illah taqwadaas oo ah carada ilaahay qofku inuu ka gaashaanto bitarki jamiici maa yakrahuhu llahu min alacmaali walaqwaali daahira walbaatina se uga gaashaamana wax kastoo ilaahay uu nacabya waa inuu ka tago oo camal daahira ah ama camal baatin ah qowl daahira qowl baatin ah kamaa sa'alahu alcamal sida ilaahay uga baryay nebigu sala allahu alayhi waala wasalam alcamal inuu ku camal falo oo uu sameeyo bimaa yardaahu lah waxa ilaahay raalli ka yahay wahada yashmalu jamiica aaacati walqurubaat waxa ilaahay raalli ka yahay waxaa ku jira daacaadka iyo wax kastoo ilahay loogu dhawaado wamataa kaana safaru calaa hada lwasfi safarku marka tilmaantaas u wato fahuwa safaru raabic waa safarka faa-iidada leh wahuwa safaru lmubaarak waa safar la barakeeyey waqad kaanat asfaaruhu sala allahu alayh wala ali wasalam nabiga safaradiisa oo dhan kulluhaa muxtawiyatan lihadihi lmacaani aljaliila macaanidaas oo dhan way wadatay asfaarta nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam safaradiisuna dee waxay u badnaayeen iyo xaj iyo cumro safarka nabigu sala allahu alayh waala wasalam intaasuu badnaay uma sa'ala allaha ilaahay wuxuu ka baryay alicaana inuu u kaalmeeyo wa tahwiini mashaaqi safar safarka shiddadiisana inuu u fududeeyo faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wala alih wasalam allahuma hawin calayna safarana hada wadwi canna bucdah lianna safara maxaa yeele safarka qidcatun min alcadaab waa qeyb cadaab ka mid ah sida nabigu yuri sala allahu alayh ala slam asafru qidcatu min alcadaab fasa'ala ilaahay wuxuu ka baryay tahwiinahu inuu u fududeeyo wa tayi ciidahu midkiisa fogna inuu u duubo haddaba see loogu duubaa wadalika bitakfiifi alhumuum waa in murugta ilaahay uu ka fududeeyo iyo walmashaaq dhibaatooyinka wabilbarakati fi sayr socodkiisana loo barakeeyo xataa yaqtaca almasaafaat albaciida oo markaas masaafooyin fogfog uu ka gudbo wa huwa kayru muqtarifin isagoon u aabayeelayn warba aan ka hayn meel badan inuu ka gooyo wa yuqayida lahu ilaahay u sahlo min alasbaabi asbaabta xaggeeda almuriixati fi safari safarka raaxada ugu ah ilaahay uga sahlo umuuran katiiratan arrimo fara badan wax badan oo ilaahay u sahlo oo safarka dhexdiisa muriix ugu ah uu ku raaxaysto maxaa ka mid ah mithlu raaxati lqalbi qalbigiisa inuu u qabowsan yahay u raaxaysto wa munaasabati arrufqa iyo dadka saaxiibada ah oo ay wada safraayaan dad ay isku dhinac u jeedaan inuu ilaahay ka dhigo munaasabada macnaheed waa saas rufqadanna waa jamcu rafiiq oo qofka safarka aada wada gasheen oo safarka saaxiibka a ku tihiin dadka noocaas aan dada isku dhinac wada jeedan ilahay inuu uga dhigo wa taysiiri sayri socodkana ilaahay u fududeeyo wa amni ariiqi min almakhaawif wadadana ilaahay inuu aamin uga dhigo wixii ay ka cabsanaayeen aysan la kulmin wa wagayri dalika min alasbaab iyo intaas wixii soo raaca asbaaba fakam min safarin imtadda ayaaman badanaa buu yihi safar maalmo dhan socday kahiira fara badan laakina allaha wanahu oo ilaahay uu fududeeyey <clears throat> wayasarahu calaa ahlihi dadkii safarkaas ku jirana ilaahay u sahlay wa kam min safarin qasiirin safar gaaban badana saara noqday ascaba min kulli sacbin wax kasta oo adag midka adag an safar gaaban saas daraaddeed nabiga sala allahu alayh waala wasalam hadalladiisi waxaa ka mid a ah, allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu lxasna idaa shi'ta sahla ilaahow wax sahlan ma jiro haddii adugu aadan sahlin laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu lxasna wixii adag adigaa waxaa ka yeeshay idaa idaa shitahu markaad doonto sahlan mid sahlan adaa ka yeela walihaada famaa hama haddaba wuxuu yihi meesha wax kaloo yaalla ma jiro meeshaas wax kale ma yaallaan ilaa taysuuru llahi ilaahay fududayntiisa iyo wa ludfii turiddiisa wa kaalmadiisa walihaada qaala fii taxqiiqi tahwiini safar safarka dhibaatadiisa fududaynta la fududaynaa xaqiiqoobidiisa nabigu wuxuu ku yidhi allaahuma inii acuudu bika min uctaa'i safar ay mashaqatahu dhibkiisa shiddadiisa oo sucuubata o adeygiisa wakaabat ilmandar ay alxusn almulaasim murug laazimee qofka walham addaa'im iyo walwal joogto ah wa suu almunqalabi fi lmaali walahli walwalad ee yaa rabbi nasaluka waxaan kaa baryaynaa an taxfada calayna inaad noo ilaalido kula maa khallafnaahu waraa'ana wax kasta oon gadaasheenna uga soo tagnay wa faaraqnaahu oo aan soo faaruqnay bisafarinaa safarkeennana kusoo faaruqnay oo min ahlin reerkii ah wa waladin caruurtii ah wa maalin xoolihii ah wa an nanqaliba ilayhim iyo inaan u laabanno markaan safarkeenna kasoo laabanno masruuriina annagoo ku faraxsan bisalaamati nabadgelyada annagu aan haysan ayuuna ay haystaan nicma almutawaatir iyo nicmooyinka isdaba yaalla calayna annaga aada noogu nimcaydo wa calayhim ayagu nimcaydo marka isheenu ay ku qabowsato fabidalika tatimu nicma midkaas baa nicmadu ku taam noqone wayakmul suruur farxadduna ay ku kaamil noqone wakadalika yaquulu haadaa ducadan sidoo kale wuu dhahayaa fii rujuucii marka uu soo laabanaa wa cawdihi min safari safarkiisa uu ka soo laabanaa wayaziid wuxuu ku daraa aayibuuna taayibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun ay nas'aluka allaahuma ilaah waxaan kaa baryaynaa an tajcalanaa inaad naga dhigto fii iyaabina soo laabashadeenna iyo rujuucina waa soo laabashadeen mulaasimiina kuwa laasima litowbati laka toobad keenid soo laabasho aan kuu soo laabano wa cibaadatika iyo cibaadadaada kuwa laasima iyo waxamdika ammaantaada wa an takhtima safaranaa safarkeena inaad kusoo khatimto bitaacatika taacadaada kama ibtada'ta wa lahaa sida waafajinta aadna waafajiday taacada aada safarka ugu bilowday kama ibtada'tahu sida safarka aad ugu bilowday bitawfiiqi waafajin lahaa taacada aadna waafajiday walihaada qaala tacaala waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sulطaana nasiiraa waqul waxaad tidhahdaa rabbi yaa rabbi rabbiow adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelin runteed wa akhrijnii ibixi mukhraja sidqin bixin runteed wajcal lii ilaahu i min ladunka agtaada xaggaaga waxaad iga yeeshaa sulطaanan awood nasiiran oo ii hiilida wa mudkhalu sidqi wa mukhrajuhu waxaa laga wadaa an takuuna asfa an takuuna asfaaru lcabdi addoonka safaradiisu inay noqdaan wa madaakhiluhu iyo meelaha uu gelaa ama gelitaankiisa wa madaakhiluhu gelitaankiisa wa makhaarijuhu kulluhaa dhammaanteed taxtawi mid wadata cala sidqi run iyo walxaqi xaq walistiqaal iyo addoonku inuu mashquul ku yahay bimaa yuxibu allah waxa ilaahay uu jecel yahay maqruunatan bitawakul cala allah oo haddana ay la socoto tala saarasho ilahay u tala saarana wamasxuubatan bimacuunati ilaahay kaalmayntiisuna ay la socoto wa fiihi sidoo kale waxaa xadiiska ku jirta alictiraafu addoonku inuu qiro binicmati ilaahay nicmadiisa aakhiran marka ugu dambayda kama ictarafa biha awalan markii ugu horeysaba sidii uu qiray fi qowli uu yihi lirabbina xaamiduun ayuu ku ictiraafaa fakamaa ana cala alcabdi an yaxmad allaha cala atawfiiqi lificli alcibaada washuruuc fi lxaaja sida addoonka waajib ay ugu tahay ilaahay inuu ku mahadiyo oo muxuu ugu mahadina waafajinta uu waafajiyey cibaadada samaynteeda iyo xaajadiisii danihiisii ama mid addunyahaad oo mid diinadahaad inuu dhex galay fa caleyhi sidoo kale waxaa waajib ku ah an yaxmad allaha calaa takmiiliha wa tamaamiha inuu ilaahay ku mahadiyo haddii daacadii iyo xaajadii loo dhammaystiro oo ay u taab noqoto awalan wa aakhiran waa inuu ilaahay marka ku mahadiyo marka horena isagaa waafajiyey marka dambena asaa u taam yeelay oo u kamilay markasta kasta addoonku marka waa inuu xamdiga ilaahay joogteeyo cuntada marka uu cunaaba waa sida soomaaha marka horena waa inuu bisinka ilaahay ku bilaabo ilaa rasaaqadan isagaa siiyey markuu dhamaystana waa inuu ilaahay ku mahadiyo bacdamaa uu suuro geliyey cuntadii inuu cuno wlfaraaq minhaa inuu faaruqay fa ina alfadla fadli oo dhan fadluhu waa fadliga ilaahay waalkhayru khayru khayr oo dhan waa khayrkiisa walasbaabu asbaabtana asbaabuhu waa asbaabtiisa wallahu dulfadli lcadiim wallahu aclam halkaas ka jooga